بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كين اللي هي كنتوناد كتاب كلب الأصول وحين كبلابينا قياس كبرتميه سئية القوادح قوادح ذا أيين كبلابينا ictiraadaad laftoodana waa la odhan jiray qawaadixna waa la yidhaahdaa waa daliilka uu mustadilku wato ceebihiisa in la qadxiyo ama ceebihiisa la muujiyo ayaa qawaadix loo yaqaanaa daliilkii ayaa qaadixiisii qaadix laga laga dhigaya waa la qadxinayaa daliilkii baa qaadix noqonaya ku aan daliilgelayn buu noqonayaa markaa waa ninkii muctaridka la odhan jiray waxyaabaha qawaadixda ah ee munaadirkiisa uu la eegayo weeye ama ninka naadirka ee mujtahidka ah ee isagu ku dadaalaya masaa'ilka deliilkii uu soo deliishadiye cilladii uu haystay waxyaabaha qawaadixda ka dhigaya ee uu isaguba qiimeynayo wey alqawaadix ay haadaa mabxahuhaa waa halkii lagu baadhayey wahiya iyadu maa yaqdaxu fi daliili daliilka dhexdiisa wax qaadix ka dhigaya weeye cilatan kaana daliilu daliilku cillo ha noqdo ow hayraha ama cillo hayrkee daliilku ha noqdo la kala qaadi maayo minhaa waxaa ka mida qawaadixda qawaadixda lxukmi xukunka oo ka hadha can ilcilati ciladii ka hadha ciladii almustanbadati lasoo istinbaatay ee lasoo qaatay bilaa maanicin maanic la-aantiina uu ka hadho ow faqdi shardin shardi waayidii la-aantiisana uu ka hadho fil asaxi qowlka sixada badan waalkhulfu khilaafkanina macnawiyun waa macnawi wuxuu sheikheenu yidhi daliilka aad wadato waxyaabaha qadxiye ee dhaawaca ee daliilkii midaan la daliishan karaynin ka dhigaya waa takhalufulxukmi can alcila imaamu shaafici kitaabkiisa markuu ka hadlayey risaalada cilladda ma kala qaadin cilladdu inay mansuuso tahay tu nas lagu caddeeyey ama ijmaac lagu caddeeyey iyo tu mustanbadaa inay tahay imaamku ma kala qaadine mutlaqan buu yidhi sheekheeninina cilladda ayuu kala qaaday oo wuxuu yidhi cilladdu hadday tahay mansuuso naqdi kumaba yimaadoba baa la yidhi ilan waa cilla mansuusa eh cilladdu hadday tahay mustanbadana haddii xukunku uu cilladda ka hadho oo see uu uga hadho xukunku sidee buu cilladda uga hadhaya waxaa la arkayaa cilladdii shay ay ku jirto oo haddana xukunkii aan lahayn xukunkii ciladu ay u yeedhaysay shay aan xukunkii la siinaynin oo haddana ciladii ay ku jirto ayaa la arkaya takhalufulxukmi can ilcila baa la yidhaahdaa xukunkii ayaa ka hadhay ciladii oo waxaa la doonayey dee sidaynu soo dhigannay alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman baa la doonayey mar kastoo ciladii la helo in xukunkiina la helo mar kastoo ciladii la waayo haddii dee xukunkani cilal badan uuna lahayn oo ciladanun uu leeyahay in xukunkiina la waayo inay kala hadhaan waa qaadix markaa lama deliishan karayo mar hadday kala hadhaan minhaa waxaa ka mid a qawaadixda takhallufulxukmi xukunka oo hadha can ilcillati cilladii ka hadha almustanbadati lasoo istinbaatay ee istimbaadka lagula soo baxay soo saarashada lagula soo baxay cilada mustanbadada waa inuu ka hado mansuusada xataa imaamku uu ku darayo ma kala qaadin baynu nidhi laakiin sheekhani wuxuu leey waxaa lagu xambaaraya hadalka imaamu shaafici ee mulaqa ah mustanbadadan unbaa lagu xambaarayaa buu qabaa bilaa maanicin maanic la-aantiina waa inuu hadho waxaa laga yaabaa maanic hadduu jiro maanic hadduu jiro inuu cilada ka hadhayo ayaa la arkaa xukunka oo maalan cilada nasabkaa wada dhalashada cilada wada dhalashada la yidhaahdaa dhaxal bay keentaa wada dhalashadu qofkaad la dhalatay dhaxalkiisaad yeelanaysa oo ciladana haddaba waxaa la doonayay mar kastoo eh, nasab la helo in dhaxalkii la helo mar kastoo nasab la waayana dhaxalkii nasabnimada lagu helayey in la waayo hadda kii nikaaxa lagu helayey waa gaar ama kii walaha lagu helayey waa gaar kii sababkani uu keenayey waa in la waayo saasay ahayd haddaba waxaa laga yaabaa mararka qaar in ciladii inta la arka nasabka ahayd oo joogta xukunkii dhaxalka ahaa in la waayo laakiin bilaa maanicin maaha waa maca maanicin waa maca maanicin kan wax dhaxlaya ayaa diintii islaamka ka baxay kii dhintayna muslim buu ahaa ciladii nasabka ahayd se uma joogto oo kan gaalka ah iyo kan muslimka ee dhintay sow nasab uma dhaxeeyo ciladii oo joogta haddana dhaxalkii miyuu joogaa xukunkii dhaxalka ahaa sow ma aha takhalufu alxukmi can alcilla sow xukunkii oo ciladii ka hadhay ma aha qaadix maaha haddaba waayo waa bimaanicin waa la ogol yahay bimaanicin markay u kala hadhaan oo dee milo kufrigu waa maanic bilaa maanicin baa la rabay inuinuu takhallufku yimaado in xukunka iyo ciladu kala hadhaan kiyoo meesha una maanic joogin kiyoo maanic una joogin inay kala hadhaan baa la rabay maanic ma joogo ow faqdi shardin ama shardi waayidii shardi waayidii la-aanteeda waa inay kala hadrhaan laba eg waxaan ogeyn mar hadduu nasab meesha joogo nasab hadduu meesha joogo waa cillo eh in laysdhaxlo oo laysku dhaxlo labada nasabkii ay isdhaxlaan oo maalkoogii ay dee kal midba midka kale u dhaxlo haddaba haddii xukunkii kiioo nasabkii joogo xukunkii dhaxalka ahaa uu iman waayo takhalufulxukmi can ilcila ayay noqon oo qawaadixdii ku jirtay laakiin haddii ay tahay faqdu shardi shardi shuruudihiisii kamida oo la waayey qaadix ma aha markaa iyaduna waa itifaaqan in qaadix ahayn maxaa ka mid a laba qofoo walaala ah oo nool oo wiil iyo aabbihii ah ayuu wiilkii ama aabbihiibaa xoolo badan leh wiilkiina waxba ma haysto markaasuu wiilkii kugu soo cawdo wuxuu ku yidhi aabahay sow ima dhalin haa saw nasab nooma dhexeeyo haa saw dhaxalkiisa maanan lahayn ha dee haddaba dhaxalkayga siiya eeg nasab wuu udhexeeyaa labadan laakiin xukunkii irsiga ahaa dee meesha ma joogo sababtaasi waa maxay takhalufu lxukmi can ilcila miyaynu nidhahnaa maya odhan mayno waxaynaanu u odhanaynin dee waa faqdu shardi dhaxalka maxaa loo shardiyayey markuu imanayo taxaququ mowti lmuwarif ka ku dhaxal dhimashadiisu dhab inay tahay ka ku dha wax ku dhaxalsiinaya dhimashadiisoo dhab ah ayaa loo baahnaa haddana wuuba nooliyey ma laba nool baa isdhaxla laba qof oo nool nool dee shuruudii baa maqan shuruudii wax ka mid ah maqan saasuu kuu leeyahay markaa ow faqdi shardin saa ayuu u yidhi oo shardi waayidiibuu meesha ka saaraya minhaa waxaa ka mida lxukmi xukunka oo takhalluf sameeyo oo hadha can ilcilati cilada ka hadha ciladii almustanbadati mustanbadada ahayd ee lala soo baxay bilaa maanicin maanic la-aantii ayuu hadhay ow faqdi shardin shardi waayidii la-aantiisa ayuu hadhay filasaxi qowlka asaxa ah ayuu qaadix yahay qowlka asaxa ah khilaaf baa jire waa qaadix khilaaf baa jira waa qaadix qowlka asaxa ah muqaabil baa jira oo muqaabilku wuxuu leeyahay waa yaqdaxu muطlaqan yaan loo kala qaadin waxbaba waa yaqdaxu muطlaqan jamculjawaamica qowlkaa qabay imaamu shaafici laftiisu sidaa ayuu qabay oo wuu ilaaqay uu ilaaqay oo waxa weeye waxba ma kala qaadqaadin haddaba waxaynu ognahay ragga qaarkoodna inay yidhaahdeen laa yaqdaxu muطlaqan gebi ahaanba takhalufu lxukmi can ilcilla qaadix ma aha yaan waxbaba naloo kala saarin khilaafkani ma macnawi baa mise waa lafdi walkhulfu khilaafka haddaba laysku khilaafsan yahay qadxiga macnawiyun waa macnawi waa khilaaf macnawiya waxaynu khilaafaynaa sheekha ibnu xaajib la yidhaah iyo dad kale oo isaga raacay oo yidhi khilaafku waa lafdi oo waxay yidhaahdeen cillada marka lagu magacaabo mu'ahir marka lagu magacaabo muair waa inagii cilada dee muair in la odhanayo baacis in la odhanayo mucarif in la odhanayan soo kala qaadanay kolkaa muairkana laba madhab baan kusii qaybsamay madhabulmuctazila iyo madhab kale ayaa kusii jiray ereyga muair ah waynagii nidhi waxaa la yidhaha ma maa yastalzimu wujuuduhu wujuud alxukmi haddaba muair haddii lagu macneeyo waa qaadix ragga qaar baa qaba inuu qaadix waa qaadix waana khilaaf macnawiya baacis iyo mucarifna maya saasay ragga qaarkood u kala qaadeen wاlkhulfu khilaafkani macnawiyun waa macnawi oo ma aha khilaaf lafdi a ma aha oo meel sokan la isku hayee waa khilaaf macnawiya oo masaa'il badan iyo furuuc badan yeelanaya weeyi wa min furuucihi furuucdiisa waxaa ka mida alinqiaacu inqiaac baa ka mida waa markaynu ku dulbinayno inuu khilaafku macnawi yahay waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka ka farcamaya alinqiaac ninkii mustadilka ahaa ee cilada daliishanayey marka loo sheego xukunki iyo ciladu inay kala hadheen inqiaac baa ku dhacaya halkaasuu kaaga go-ay mustadilkii bartaasuu isku taagay daliilkiisiibaa halkaa ku joogsaday inqiaac wuu kala go-ay daliilkiisii bartaasuu ku go halkaa ma dhaafi karo wa min furuucihi furuucdiisa waxaa kamida alinqiaacu inqiaac baa kamida mustadilku uu inqiaacu kala go-o ilanqadxi baa yimid takhaluf baa yimid halkaa ma dhaafayo wankhiraamu lmunaasabati munaasabada burideeda ayaa kamida bimafsadatin mafsado uu ku buro inkhiraamu lmunaasabati bimafsada wuxuu ku leeyahay munaasabadii cilada iyo xukunka u dhaxaysay ayaa buraysa gebi ahaanba oo meesha way ka baxaysaa mafsada haddii ay timaado kaasina waa ka mid masaa'ilkiibuu ka mid yahay markaa wainkhiraamulmunaasabati munaasabadda burideedii ayaa ka mida xukunka iyo cilladda u dhaxaysay bimafsadatin mafsado uu ku burayo takhallufku hadduu qaadix yahay way xasili markaa haddii kalena maya wa kayruhumaa kuwaa kayrkood ayaa ka mida labadan aan soo sheegnay kayrkood oo cilada in la khasiso ah ciladii baa la takhsiisinayaa wakayruhumaa kayrkood ciladii baa lasii takhsiisin halkaa hadaba hal qodob ayaynu ku aragnay oo qawaadixda ka mid a oo la yidhaha xukmi can ilcila bilaa maanicin wa bilaa shardin takhalufulxukmi can ilcila haddaba mustadilka marka lasoo weeraro ee la yidhaahdo waxa ku haysta takhalufulxukmi can ilcila ayaa ku haysta muxuu ku jawaabi ninkii mustadilka ahaa ee daliilka raadinayay jawaab ciladka wax kastoo qawaadixda kamid ihi jawaab buu leeyahay jawaabtii buu halkan doonayaa inuu keeno wa jawaabuhu jawaabtiisu mancu wujuudilcilla cilada jirideeda mancinteeda weeyaan waxaa ku jawaabi karaa ninkan mustadilki ihi wuxuu oranayaa ciladan aad tidhaahdeen waa waxa ku haysata takhalufu lcila can takhalufu lxukmi can ilcila oo ciladii baanu haynaa xukunkiina lama hayo way kala hadheen ciladii iyo xukunkii hadalka noocaaya marka lagugu bushiyo mustadilku wuxuu ku jawaabi ciladii baanu haynaa oo xukunkii ma haynaa tidhaahdeen aaway ciladii maya intifaau lcila mancu wujuud lcila bu samayni ciladiba halkan ma jirto aaway ciladii nin baa odhanaya waxaanu aragnay caanaha ama shaaha oo kale ayuu odhanayaa tusaale ahaan oo dadku markay cabaan ay ku waalanayaan oon haddana xukunkii xurmada ahaa una la soconin oo waa caano iska cabba laleeyahay ciladiina waanu haynaa xukunkii ama hilibkii geelo marka la cuno qofku uu dhididayo sikhraamayo isku dhex daadanayo oo haddana aan xaaraan ahayn baanu haynaa muxuu samaynaya mustadilkii wuxuu odhanayaa ciladii iskaarka ahayd baanu hellay baa tidhaahdeen sow ma aha ama shaah aan ka helno ama bun aan ka helno ama hilib geel aan ka helne e eh, iskaar baanu helnay baa tidhaahdeen sow ma aha aawe ciladii mancu wujuud alcilla mmisagaa caanaha geela iskaar ku jiruu odhanaya oo hilibka geela siduu iskaar ugu jiraa oo bunka iyo shaaha iyo kuwaa siduu iskaar ugu jiraa waa munabihaad buu odhanayaa bunkii iyo shaahii iyo waxyaabaha munabih baa la yidhahyo jidhka way yaro firfircooni bay geliyaani laakiin ka daaya waa iskaar baa ku jirada iyo sakhrad ninkana de qoray kitaab yar buu ka qoray bunka iyo shaaha iyo qaxwaha iyo kitaab buu ka qoray uu kaga hadlayo oo lagu baadhayo inuu inay ciladi ku jirto iyo inayna ku jirin waa halis weeye xaqiiqatan kolkaa berigii hore culimo badan baa ka hadli jirtay oo odhan jirtay maxaanu la firfircoonaanaa markaan aanu shaaha cabneen waxaan kala cabno maxaa ku jira bay odhan jireen oo halkaasay baadhid geli jir baadhidda halkaa la geli jirtay kutub kutub baa jirta markaa uu wadaadkaasi qayb kolley uu ka yahaye oo laga qoray baa jirto lagu baxsiyayo waxay tahay kutub badan buu qoray narsada kitaab buu ka qoray eg narsada iyo xadrada kitaab buu ka qoray xadrada iyo narsada iyo markaasoo ibnu daahir nin la yidhaahayo kadaab ah ah eeg muxadisiintu waa khatar bay yidhahdeen ninkaasi ibnu xajar baaba soo qaadanaya wuxuu odhanaya xadiid shardulbukhaari wa muslim uu warinayo oo xadrada daliil u ah oon hayo buu yidhi ayaa jira ibnu daahir markaas ibnu xajar markuu soo qaadanayo buu odhanaya waxa ku soo arooray buu odhanaya ayuu xadrada lagu soo arooriyey maa rawaahu lkadaab alafaak almukhtaliq buu odhanaya ereyadu u isticmaalaya kamid tahay beenaalaha welibana ifkiga badan ee mukhtaliqa ee beenta abuurta xadiidka uu yidhi shardu wa muslim buu qabaa ee uu kusoo arooriyey xadrada ayaa kamida ah buu odhanaya ibnu xajar waxaa la yidhahdaa kitaabkaa uu kaga qoray xadrada iyo uu kaga qoray waxyaabaha uu kusoo ururiyey iyo eh, xadrada iyo eh, narsada iyo eh, waxyaabaha la dunto durbaanada la garaacdo oo dhan buu kusoo ururiyey waxaa la idhahdaa kafurica can muxarimaati lahwi kafurica can muxarimaati lahwi isagoo gaar loo daabacayna wuu jiraayo hadda wuu jiraa kiyo mustaqil ah maalin dhaweyd baaban arkayba meel laakiin awal hore wuxuu la socon jiray kitaabtan kale ibnu xajarka ayuu la socon jiray iyo kitaabkan uu inta badan kaga hadlo waxyaabaha la yidhaahdo qofka way diinta u kaga baxaa waxyaabaha qofka milada ka diinta ka saara ama caqiida noqoto ama aqwaal noqoto ama afcaal ha isna wuu ka qorayoo la yidhaahdo zawaajirkay raaci jireen zawaajirka ayuu midna xagga sare ka raaci jiray juska hore midna juska dambe ayuu raacin siin jiray kolka waa nin aada u qoraal badan weeye aad nin u qoraal badan weeye dee jaadka laftiisa hal kitaabbuu ka qoray ibnu xajar ninkan minhaajka sharxay waxaa la yidhahdaa taxdiiru hiqaati min alkifti walqaad taxdiiru hiqaat min alkifti walqaad qaadka ha looga digo buu yidhi iyo taajaradaba taajarada haddaynu aragnay soo maaha markii kii dhaadheeraa la joojiyey waa ka gaagaaban ee la miiso maalin dhawed sheekh maxamed cabdiwaaba ii sheegaye halkaasaa lagu miisaamaa la yidhi bahal yaroo gaagaabanoo bac yar lagu rido weeyaanoo isagoo aan qoriga dheer ba aan lahayn taxdiiru hiqaati min alkifti walqaad buu labadaba ha looga digo buu yidhi dadka wanaagsan kolka kitaabka ana ibnu xajar baa qoray wax badan buu ninkan ayuu ayuu ayuu ayuu diyaariyu qoray runtii kutub badan buu qoray haddaba wajawaabuhu jawaabtiisu waxa weeyaan buu ku yidhi wajawaabuhu jawaabtiisu waxa weeye ninkaa marka sidaa lagu bushiyo waxaa lagu jawaabayaa mancu wujuudilcilla cilladda jiritaankeega mancin la manciyayo cilladii ma jirtaa la odhanaya halkan ad leedihiin cillad baa taala xukunkiina ma yaal cilladii ma taalaanu leenahay baa la odhanaya aw intifaai lxukmi xukunka anfoonkiisii ayuu sii mancii ama waxay yidhahdeen ciladii way joogtaa xukunkiina ma joogo xukunku ma joogadaasku diidi markaasuu odhanaya ciladii way joogtaa dee xukunkiina wuu joogaabuu odhanaya waa in lam yakun hadduuna ahayn eg markuu manciyayo intifaaulxukmiga in lam yakun hadduuna ahayn intifaauhu xukunka anfoonkiisu madhabalmustadili mustadilka madhabkiisa hadii ninkan mustadilka ee ciladaba daba deliishanayey madhabkiisuba uu ahaa inuu xukunku meesha ka baxo oo mar kastoo ciladaa la helo xukunka in la waayo ayuu doonayey eeg in la waayo ayuu doonayey haddaba intifihi miyuu manci oo isagaa markaaba isku dabagediyayo isla doodaye intifaha manci intifaaulxukmiga manci maayo hadduu madhabkiisuba intifaaulxukmi yahay buu kuleeyahay ee muxuu manciyayaa markaa intifaa manci maayo wujuudulxukm buu markaa manci wujuudulxukm wa jawaabuhu jawaabtiisu waxa weeye mancu wujuudilcilati cilada wujuudkeega mancinta la manciyayo aw intifaailxukmi xukunka anfoonkiisa mancinta la manciyayo in lam yakun hadduuna ahayn intifaauhu xukunka anfoonkiisu madhabalmustadili ka wax deliishanaya madhabkiisa o bayaanulmaanici maanica ayaa la bayaamini haddii haddaba xukunkii iyo ciladii ay u kala hadheen maanic dartii bayaanulmaanic baayaa la diyaarini waa bayaanulmaanic maanica ha la bayaamiyo waaban toosoo tusaalaynay oo waa ninkii aynu ku tisaalaynaynay isagoo ninkan ay wada dhasheen oo haddana muslimkii dhintay oon dhexlaynin oo sababtii nasabkii ay meesha taalo xukunkii dhaxal aantiina uu meesha jiro dee waa bayaanulmaanico diintuu ka baxay baa la odhanaya muslimku gaalku muslim ma dhaxlo waa bayaanulmaanic o faqdi shardi ama shardi waayidiiyo waa ninkii iyo inankiisii isdhexli la-aan tusaalaha kusoo qaadanay een lahayn dee shardigiibaa maqnaa taxaququ mowt lmuwariskii kolkaa bayaanu shardi baad samayna hadday sidaa darteed u kala hadhaan walaysa uma aha lilmuctaridi ninka muctaridka ee mustadilka haysta istidlaalu inuu daliil raadiyo calaa wujuudi lcilati cilada joogiddeeda inuu daliil u raadiya uma banaana cinda alakari culimada weynankooga waa lintiqaalihi intiqaalka iyo guuridda darteed oo manal ictiraad ka guurayo oo ilal istidlaal uu guurayo wuxuu ku yidhi sow lama odhanin ninku markuu xukun sheego oo masaalikcilihii mid kamida uu soo qaato ninka maqlayana waxa u banaan ictiraad inuu ictiraado ayaa u banaan sow lama odhanin haddaba maxaa lagu ictiraaday qodobkii koobaad oo waxaa la yidhi waxaanu haynaa takhalufu lxukmi can ilcila muctaridkiiba ayaa kaa keenay takhalufu lxukmi can ilcila maxaa kolkaa u banaan haddaba mustadilka takhalufulxukmi can ilcila maxaa u banaan muxuu iskaga hor joogsanaysna waxaa u banaan maxaynu nidhi wuxuu manciyi qodobkii koobaad maxaynu nidhi waa mancu wujuud اcila ciladuba ma joogto ayuu odhanaya waa jawaabta mustadilka uu keenayo war ciladan ad leedahay way joogtaa xukunkiina ma hayo ciladuba ma joogto haddana muxuu odhanayaa ama xukunkan ad uu anfoon yahay ma anfoone xukunkiisawkan ama wuxuu samaynayaa bayaanulmaanic maanicanu u hadhay ama wuxuu odhanayaa bayaanu fakdi shardi shardiganaa la waayey haddaba haddii qodobka koobaad uu mustadilku ku jawaabo uu yidhaahdo bayaan uu sameeyo mancu wujuud alcilla hadduu ku jawaab mancu wujuud alcilla cilladan adi leedahay muctaridow ma jirto cilladan adi leedahay way joogtaa ma joogtaan ku leeyahay buu yidhi oo bayaan mancu bayaan mancu wujuud alcilla buu ku jawaabay haddaba cilladii ma joogto saw ma odhan mustadilkii muctaridkii cilladda joogideeda daliil miyuu u keeni cilladii inay joogto ayaanan u daliil u keenayaa miyuu odhan uma banaana culimada agarkoogu siday qaateen intaa hadda hadalku si isku daba yaalla si fiican ma ufahanteen walaysa uma aha lilmuctaridi ninka muctaridka ah istidlaalun daliil dalab uma sugna calaa wujuudi lcilati cilada joogideedana uu daliilka u dalbo cinda alagari culimadu siday u badan yihiin oo dliil daliilkan goor wujuudulcillaha goormu u daliishan eeg markii hore muctaridkana hadal keenay mustadilkiibu muctaridkani hadal ku keenay oo muxuu yidhi muctaridku takhalufu lxukmi can ilcila gaadixaasuu keenay mustadilkiibaa muctaridka u jawaabay oo muxuu ugu jawaabay mancu wujuud ilcila ciladanaad sheegaysaaba miyada joogta buu yidhi mustadilkii xaq umale inuu yidhaahdo wujuudulcilan daliilu keenaya marka mancu wujuudulcila lagu yidhaha mancu wujuudilcila marka sida wajawaabuhudii u horreysay ee kada maxaynu soo nidhi wajawaabuhu bal halkay wajawaabuhu ku qornayd muxuu ku jawaabayaa mustadilku xaggii hore dee wa jawaabuhu e eg intaas eg marka lagu yidhaahdo eh, takhaluf alxukmi can alcilla marka qodobkaa lagu lagu keeno lagu hordhigo inta jawaaboodood bixin eeg hadda takhaluf alxukmi can alcilla haddii lagu yidhaah waxaad bixin kartaa ko jawaabu mancu wujuud alcilla waa hal jawaaba cilladuba ma joogto inaad tidhaha waa ko maya mancu intifaa'i alxukmi xukunka anfoonkiisaba inaad mancido xukunku ma jiradaan jirin inaad tiaa xukunkaa jooga waa laba maya bayaanulmaanic inaad maanicu u hadhay oo xukunka iyo eh, ciladu ay u kala hadheen inaad maanicaa kala reebay aad dadka u caddayso waa saddex maya fiqdi shardi shardi la waayey oo sidaa darteed xukunkii iyo ma ciladii ay u kala hadheen inaad caddayso afar jawaabood ayaad bixinaysaa ood kaga jawaabaysaa marka lagu yidhaahdo takhalufu lxukmi can ilcilla afartaa kaa doontaa kugu filan afar jawaabood qodobkaa ma lagaga jawaabay culimo soo afar jawaabood maadan bixin jawaabta koowaad markuu mustadilku bixiyo mancu wujuudulciloah muctaridkii haddaba isaguna wujuudulcilihii la manciyey deliil mau keeni oo ma sugi isna ciladu inay jirto ma maya oo maxaa dhacay kol haddii la diido ma joogto la yidhi isna wuu joogtaa uu lahaa muxuu daliil ugu keeni waaye waxaan la ogolayn intiqaal wa la yidhaha intiqaal ninkan muctaridka ah waxa loo aqoonsan yahay muctarid muctaridku waa nin daliil la sheegay uun dhaawacaya laakiin nin mustadil ah looma aqoonsano isagu daliil keenaya eg mustadilka waxaa loo ogol yahay nin daliil keena inuu noqdo muctaridkana waa isdifaaco waxaa loo aqoonsan yahay inuu daliilkaa u difaaco haddama ila socotiin eg haddaba haddii uu ninkii muctaridka ahaayee daliilkii hore iska dif daliilkii hore dee bushiyayey ee daliilka dhaawacayay haduu yidhaahdo cilada ayaan daliil u keeni wuxuu iska bedelayaa muctaridnimadii uu daliilka ictiraadayey wuxuuna isku bedelayaa mustadil noqdo nin daliil keenayo mustadilkiibuu noqon daliilka keenayay noqonaya baabka munaadaradana lama ogola ilan munaadaradu nidaam bay leedahay marka la doodayo ee dad waxaan garanaya aad la doodayso doodu shuruuc bay leedahay iyo nidaam bay leedahay waxa weeye ma doodaysaa haddaad aniga daliilkayga adoonayso inaad daciifiso adigu daliil ma keenaysid laakiin waxaad samayn doontaa muctarid unbaad ahaanoo daliilkaamad dhaawici haddaad laakiin daliil keento ood adigu muctaridnimadii iska bedesho ood isku bedesho maxay mustadil aad isku bedesho anna maxaan isku bedeli markaa muctarid baan isku bedeli mas'aladii ma soo xidhmayso kolkaa qodobkii koobnaaya in la bisleeyo la doonayey ayaa daba dheeraanio inta qodobkiiba laga baxo ayaa daliilkaad keentay la iskula bixi haddana anna daliilkal aan keeniyo haddana daliilkaygaasaa la iskula sii bixi haddana daliilkalaynu keeniyo daliilkaas mas'aladii oo halkaa taale lagu doodayey ayay labadii ninee doodayeyna galbeed tegayaan masaladiina waa bari galbeed waa la kala fogaan waxaana la doonayaa mas'aladan inaan laga dul dhaqaaqin oo meel kale loo dhaqaaqin ilaa masaladaa intay bislaanayso ee si laysku waafaqayo markay masaladaasi bislaato ayaa wixii kale haddana loo dhaqaaqaya walaysa uma sugna lilmuctaridi ninka muctaridka ah ee wax bushiyaya istidlaalun daliil raadin uma sugna calaa wujuudi wujuudilcilati cilladda wujuudkeega uu daliil u raadiyo cinda alakari culimada weynankooga waa lintiqaalihi ka wareegidiisa uu ka wareegayo ictiraad uu u wareegayo istidlaal wuxuuna gaadhsiinayaabaa la yidhaahdaa kaasi intiqaalku ila alintishaar masaladu inay sii intishaartay sii faafto faafto faafto oo aada wixii wax u badan oon soo xidhmayninba uu noqdo dood aan la xidhayninba balka waran waa caqiim walow dalla hadduu tusiyo calaa wujuudihaa cilada joogiddeeda hadduu tusiyo ninka mustadilkiihi bimawjuudin mid jira ayuu ku tusiyey fii maxali naqdi meeshii la buriyey maxalu naqdigii shay jooga bidaliilin mawjuudin fii maxalli naqdi daliil jooga meeshii naqdiga ayuu inagu tusiyey inuu eh, inay ciladii joogto uma manaca haddana wuxuu manciyey uun wujuudahaa cilada joogideedii ayuu manciyey faqaala wuxuu si degdega u yidhi muctaridkii yantaqidu haddaba waxa burburaya daliiluka daliilkaagii shaygii daliilka ahaa ee uu daliishaday ee maxalu naqdiga joogay ee isna uu daliilka laftiisa uu u deliishanayay wujuudul cillaha uunbuu ninkii mustadilka ahaa ee cilladaa joogta lahaa ee cilladda wujuudkeegaa laysku hayay ma ogtahay cilladdu way joogtaa iyo ma joogto muctaridku cilladdu ma joogta buu lahaa cilladdu way joogtaa buu lahaa ninkanaa mancu wujuudilcilla cilladdu maba joogta buu lahaa hadduu doono ama waa cagsi cilladdu way joogtaa buu leeyahay ninkan mustadilkiii muctaridkuna cilladdu ma joogta buu leeyahay mustadilkii ciladu way joogtaa lahaa ayaa keenay shay daliil ah oo meeshan lagu doodaye maxalu naqdiga ah ku jira oo ciladii ku tusinaya waa daliil idil oo maxalu naqdiga yaala oo ciladii ina tusaya ayuu keenay intaa markuu keenay unbu haddana mustadilka laftiisii ciladii way joogtaa buu marka hore lahaa soo maha maxalu nisaac ciladu joogideeday ahayd soo maaha daliil buu u keenay soo maahayn daliil muxuu u keenay daliil maxalu naqdiga jooga oo wujuudulcilo ina tusaya kadib unbu yidhi hore ciladii ma joogtee naga daaya daliilkani maba tusaye muctaridkiibaa yidhi kol hadii aad tidhi ciladii ma joogto daliilkii aad ilahayd wuu itusayaana ee maxalu naqdiga joogay dee isna wuu burayaa daliilkaagaasaa buraya buu yidhi haddaba runtii baa la moodaa muctaridka ma ogtahay haddana hadalkiisaa la maqli maayo lama ogola waayo waxaa la diidaya waa xeerarka doodu ay leedahay munaadaradu ay leedahay waxaa la diidaya saw maxalu nisaacu ma ahayn cilada ma saarnayn wujuudulcilla ama cadam wujuudilcilla saw ma saarnayn muxuu muctaridku yidhi daliilkaagiibaa buraya buu yidhi saw maaha intiqaal buu sameeyey min alcilla uu ka wareegey uu ila daliil u wareegey lama ogolo intiqaalkaa halka lagu haysto muctaridku waa intiqaalka uu min alcilla ka wareegayo uu xagee u wareegayo uu min min daliil wareegayo cilad baa laga doona doodayay maxaa daliilka ku saaray cilad ayaa laga doodayay maxaa daliilka ku gaadhsiiyey daliilka marka laga doodayo markaa u kaalay laakiin hadda cilada ha dhaafin de walow dalla faacilkeegu waa mustadilka walow dalla hadduu tusiyo calaa wujuudihaa cilada joogideeda hadduu tusiyo bimawjuudin bidaliilin bisababi daliilin daliil sababtiibuu ku tusiyey daliilka oo mawjuudin jooga fii maxali naqdi meeshii naqdigu uu ku jiray ee la burburiyey uma manaca wuxuu manciyey haddana mustadilkii waa kii delada faacilka oo mustadilka ah unbaa haddana uma manaca manciyaya wujuudaha cilada joogideediibuu manciyey ma joogto ayuu yidhi faqaala wuxuu yidhi muctaridkii faacilkani waa fa qaala wuxuu yidhi yantaqidu waxa haddaba buraya daliiluka kol haddii ciladii ma joogto a tidhi daliiluka daliilkaagii ayaa burburaya oo daliilkaagii aad wujuudul cillo u keentay kol haddaad tidhi cilladii ma joogto halkaa ayuu ku buraya lam yusmac lama maqlayo buu ku yihi qowlkiisaah maxaa loo maqli waayey qowlkiisa waa liintiqaalihi muctaridku wuxuu ka wareegey min naqdihaa cilladda burburinteedii ayuu ka wareegey ilaa naqdi daliilihaa daliilkeega burburintiisii buu u wareegay yaa wareega intan la-eg u ogolaa muctaridka looma ogolaa wareeg intan la-eg inuu sameeyo halkaa ayuu la maray walaysa lahu uma aha oo uma sugna waa muctaridka ah istidlaalun daliil inuu u dalbo calaa takhalufi lxukmi xukunka hadhiddiisa fil asaxi qowlka sixada badan xukunkii inuu takhalluf sameeyeyna suurtagal ma aha buu ku yidhi inuu u raadiyo muctaridkii ayaa la xaq uma leh inuu calaa taal takhallufulxukmi uu daliil u keeno markuu yidhaahdo takhallufulxukmi can ilcila baan hayaa takhalufulxukmi can alcilla e takhalufulxukmi can ilcilla baan hayaa bu yidhi so maaha yaa yidhi hadalkaa muctaridkii mustadilkii ayaa yidhi may waa kii labaad eegada hadda kii horean halkaa kaga soo baxnay kii labaadu ku jawaabayey maxayd wa jawaabuhu mancu wujuud ilcilla waynu ka soo baxnay haddana muxuu ku jawaabi karaa ninka mustadilkiihi muxuu isku difaacayaa waa manc eeg inti faaida waxa loo hoos dhigay mancigii baa loo qadaraya o mancu intifaaci ilxukmi xukunka anfoonkiisii ayuu manciyaya takhalufu xukmigiibuu ayuu ayuu anfiyayaaba xukunkiibaa hadhay markuu markuu yidhi takhalufulxukmi baan qabaa ayuu may xukunkii ma hadhin ma anfoono xukunkii sawkan xukunkii buu yidhi waa tii labaad mar haddaba haddii uu takhallufulxukmigii uu mustadilku diido uu manciyo wiila saw kan xukunkii meesha jooga muctaridku takhalufulxukmiga daliil miyuu u keeni muctaridku takhalufulxukmiga miyuu daliil u keeni may u keeni maayo oo maxaa sababay dee waxa weye intiqaal baa meesha soo gelaya markii dhoweyd ee wujuudulcilla ee wujuudulcilla soo ma aysid cilladii baa joogta markuu lahaa muctaridku ee mustadilku uu yidhi cilladuma joogto mancu wujuudilcilla mancu wujuudilcilla markuu lahaa maxaynu nidhi wujuudulcillo daliil miyuu u keenayey may uma keenaynin muxuu ugu keeni waayey waa liintiqaalihi muxuu ka guurayey baynu nidhi oo loogu ogolay min alictiraad ila alistidlaal waa kii oo kaluun ictiraad buu ka guuray o buu guuray haddaba markuu yidhaha takhallufulxukmi baa meesha yaal ee ninkan mustadilkii uu yidhaahdo may e takhalluf ma jira wujuudulxukmi baa meesha yaalla wujuudulxukmi miyuu daliil u keenayaa takhallufka muctaridku daliil miyuu u keeni may oo maxaa sababay dee wuu ka intiqaalayaa ictiraadkii oo muxuu intiqaalayaa istidlaal buu u intiqaalayaa inuu muctarid ka guuro oo mustadil uu u guuro ayuu u intiqaalayaa meeshaana dooda oo sii baahda ayaa ka dhalanaysa lama ogola walaysa uma sugna lahu ninka walaysa uma aha lahu ninka muctaridka ah istidlaalun inuu daliil raadiyo daliil dalbo calaa takhalufi lxukmi xukunka takhallufkiisa inuu daliil u raadiyo fil asaxi qowlka sixada badan hadal baa ku jire waa limaa mara wixii ina soo maray oo min alintiqaali inuu ka guuro a min alictiraadi bushinta ila listidlaalina uu u guuro daliil raadin kaasina waa arin aad u dheer buu ahaa lama ogolo kaana looma ogolo waa fil asax waad ila waajibaya qodobka afraad muxuu ahaaye culima ninku uu qodobka afraad ma garanaysa inuu de mustadilku isku difaac qodobka saddexaad uu isku difaacayay ilaa wujuudul cilla ayaa la yiri mancu wujuudul ayuu ayaynu nahay uu ku jawaabi karaa mancu intifaa'il hukmina waa labaad uu ku jawaabi karaa ka saddexaad uu ku jawaabayay muxuu ahaa bayaanu eh wuxuu ku jawaabayay baynu niri bayaanul maani waxa way bayaanul maani buu ku jawaabayay inuu maanica cadeeyo ama bayaanu faqdi shardi shardi waayidi inuu cadeeyo labadan dambe bayaanulmaanica iyo bayaanu faqdi eh, shardiga ayuu ku jawaabayaa baynu nidhi inuu shardigii dadka u caddeeyo ile waa lagu waa la bushiyey oo takhaluf alxukmi can ilcila baa ayaa la keenay wuxuu odhanayaa shardi baa meesha ayaa la waayey oo sidaasay u kala hadheen kolkaa bayaankaa ah markuu sameeyo dee waa laga hadhayaa daliilkiisi waa la badbaadinayaa ama wuxuu samaynayaa baynu nidhi bayaanulmaanic maanic baa jooga ayuu odhan maanic ayaa jooga ayuu odhan haddaba waxaa lagu leeyahay markiisa hore markiisa horaba si ictiraad uu uga badbaado oo kioo maanic hadduu shaygu mawaanic leeyahay mawaanicda waa inuu marka horeba hadalkiisa kusoo daraa waa inuu ka ixtiraazaa oo maanica waa inuu sii caddeeyaa si aan dee qofku ay maanica usii fahmaanba haddii shuruud uu lahaana shuruudda waa inuu sii caddeeyaa marka horeba si aan loo odhanin takhalluf alxukm can alcilla una isna ugu jawaabin faqdu shardi baa meesha yaalla ama wujuudulmaanic bay u kala hadheen marka horeba waa inuu sii caddeeya wayajibu waxaa waajibaya alixtiraazu iska ilaalin ayaa waajibaya minhu takhallufka layska ilaaliyo oo maxaa la yskaga ilaalini waxaa la yskaga ilaalin in takhalluftee lagugu qadxiyo ayaad iska ilaalin xilliga daliilka aad sheegaysa daliilka oo cilada ku dhex jira ayaad sheegi buu kuleeyahay leeyahay wax maxalkan saaraya si uga badbaado ictiraadka wax maxalkan meeshaba ka saaraya oo maaniciina wuu cadayn shardigiina wuu cadayn kolkaa maanica iyo shardiga lagu ictiraadi maayo waa marka hore daliilkiisa inuu kusii darsado labadii dambana tala ayaa la siiyey waa talo talaa la siiyey ninka mustadilka ah lagula talinayo wayajibu waxaa waajibaya alixtiraazu ayaa waajibaya is-ilaalin minhu takhallufka layska yska ilaaliyo cala almunaadiri ninka doodaya dushiisa mutlaqankiioo la kala qaadayninba ama masaa'il mashhuuroo mustafnayaadihii ha jiraan ama masaa'il aan mashhuur ahayn ha jiraan munaadirba haddaad tahay oo nin nin la doodaya aad tahay oo wax la munaadaro la samaynaya waa inaad ixtiraaska samaysaa ood quyuuddoo dhan caddaysaa oo daliilkaaga quyuuddu waa inay ka dhex muuqataa hadduu maanic jiro hadduu shardi jiro intaba wayna ka dhex muuqataa si aad uga badbaado in lagugu bushiyo takhaluf اlxukmi can اlcila lifaqdi maanic ee liwujuudi maanicin aw lifaqdi shardi taa lagugu bushinba maxaa wakti loogu bixini wayajibu waxaa waajibaya alixtiraazu is-ilaalin ayaa waajibaya minhu takhalufka layska ilaaliyo cala lmunaadiri ninka munaadirka ah ee munaadaroonaya dushiisa muطlaqankiiyoon la kala qaadaynin wacala naadiri iyo ka naadirka ah ee wax ee isaguni waa naadirku waa mujtahidka ka kelidii isagoo ah uun iska mujtahidkee wax iska baadhbaadhaya isna waajib buu ku yahay isagu muطlaqan maaha waa cala naadiri ilaa fii kii dhexdiisa mooyaane ishtahara caan baxay oo min almustanayaati waxyaabaha lasoo reebaya ah waxyaabaha lasoo reebayo hadday caan yihiin mushkilad male waa bayculcaraaya wixii la odhan jiray oo kale ilain bayculcaraaya waa mashhuur o waxba qasab ma aha in layska ilaaliyo baycu alcaraaya fiqigaynu ku arki doonaa insha sha allah wa ihbaatu suuratin suurad sugideed ow nafyuhaa ama suuradda anfinteedu yantaqidu wuxuu ku burayaa binafyi nafyi buu ku burayaa aw ilihbaati isbaat buu ku burayaa alcaammeyni labaduba caam a masaladani usuulba ma aha waa mantiq masaladani وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس مسألة ومنطق ماها ماها يعني usuulkii laakiin sababta keentay waxa weeye waxyaabahan dee wax la isku burinayeen naqdiga lagu sameeyo wey waxaa jira suurada waxaa loo yaqaanay qadiyo la odhan jiray jus-iya baa jirtay qadiyad juziye la odhan jiray baa jirta xagga mantiq marka la joogo ama mucayana ahaatee ama mubhama ahaatee haddaba markaad doonayso juziyo mucayiniyo mubhamamkay dooniba ha noqoto eh ama muhbat ah ee muujab a baan doonayaa ama saaliba muujab iyo saalib baa la kala odhan jiray xagga fadhigaa marka la joogay mid muujaba iyo mid saaliba oo qadiyo juziye ah oo mucaadee mucayanaa ama mubhama ah oo muujab ah labadaba muujab ka dhig labaduba waa muujab markaad doonaysa labadaa qadiyadood ee muujabka ah inaad naqdi ku samayso naqdiga waxa weeyaan naqiidaynku laa yajtamicaan walaa yartaficaan soo waxaad rabtaa inayna runna wada noqon beenna wada noqon ee kolley midna ay run tahay midna ay been tahay baad rabtaa laba qadiyadood imika jaaa moxamed haddaan idhaahdo moxamed baa yimid hadalka ka soo hor jeeda ee kollaba ayna kulmayn waad garanaysaa jaa muxamed hadal maxamed ma iman baad moodeysaa <laughs> hadalka ka soo horjeeda ee kolley ay iska soo horjeedaane marnaba ayna run wada noqonayn beenna ayna wada noqonaynin kaasaa lagu baraya waa qadiyo ama juziye mucayanaa ka dhig ama waxaad ka dhigtaa mubhamo ka dhig waxaad tidhi zaydun kaatibun zaydun kaatibun zayd waa nin kaatibo wax qora maxaa ka soo horjeedaa lagu leeyahy zaydun kaatibun markaan idhaah maxaa lagu naqdinayaa naqdiga ka soo horjeeda waa maxay waxa lagu naqdin jiray kuliye saaliba ah hadda u fiirsada saw maaha juz-iyo muujaba ah saw maaha juz-iyada muujabada ah waxaa lagu naqdiyaa kuliye saaliba ah markaad tidhaahdo zaydun kaatimun zayd waa kaatibo waa nin qoraa ah waxa ka soo horjeedee naqdiga u waxa weeye laa shaya min alinsaani bikaatibin laa shaya min alinsaani bikaatibin zayd waa kaatib waa qoraabaa tidhi hadalkan waxaa loo qaadanayaa un inuu yahay bacdunaasi kaatibun taasay quwadiisa qabtaa bacdunaasi kaatibun zaydun kaatibun markaa tidhi maxay ka dhigan tahay un adigoo yidhi bacdunaasi kaatibun dadka qaar baa wax qora dee zayd hadduu wax qoro dadka qaar mayna wax qorin haddaba bacdunaasi kaatibun sideed u naqdini dadka bar baa wax qora markaa sideed u naqdini hadalka ka horjeeday rasmigii waa maxay laa shaya min alinsaani bikatibu laa shaya wax shaya laa naafiyatu liljinsi shaya waa wax yar iyo wax weyn laa shaya min alinsaani bikatib wax dad ah oo wax qoraaba ma jiro iyo zaydun katibun way iska hortegayaan mid baa runa midna waa been haddaba waa mucayanay ahayde ilan zayd waxuu ahaa qof la garanaye hadday juziyo mubhamaa tahayna waxa weeye waxaa tidhi insaanun ma qofun dada ayaa kaatibun wax qora maxaa ka soo horjeeda insaanu maa kaatibun hadii lagu qof unbaa wax qora isla kii oo kale eeg waa juz-iyo ama og tahay saalibo ayuu yahay naqiidkeegu maxaad odhani markaa laa shay-a min alinsaani bikaatibin kolkaa labadaa juz-iyo labadaa juz-iyo suuradaa aynu hayno ma haysaa juziyo mucayana juziyo mubhama soo zaydun kaatibun iyo iyo insaanun ma kaatibun labaduba waa juz-iyaynu nidhi labadaa juz naqiidkeegu muxuu noqday markaa ya saalibo kuliyaa saalibo kuliyaa baan ku idhiyo kuliyo waa lagama maarmaan labadaba caamayn waa halkuu ina leeyahay caamayn caamayn waa kuliyadii dee laba erey oo caam ah laa shaya min alinsaani bikatibin ila cumuum bu faaidii jirta nakira fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuum waa caamayn baa naqiid u ah naqiid waa caamayn hadda mayla socotaa labadaba caamayn baynu ku burinay waxaa lagu yihi haddaba isla waa labadii hadda aynu haynay uneeg waa zaydun kaatibun iyo insaanun ma kaatibun waa juz'iyooyinkii mucayin iyo mubhamaba way ahaayeen labadii juziyo oo labada juz laba saalib eh, juziyo sa juziyo muujaba aan juziyo saaliba ah juziyo saaliba ah maxaa hadaba isna munaaqid u ah juziyo saaliba eeg waa juziyo laba laba laba khisaa kulmay laba khiso juziyo iyo saalibo juziyo waa juziyo iyo saalibo laba juziya kulmay waa juziye saaliba juziye saaliba naqiidkaygu wuxuu noqdaabaa la yidhaahdaa kuliye muujabaah e juziye yahay soo maaha kuliyo kuliye muujabaah haddaan idhahda zaydun laysa bikaatibin maxaan idhi zaydun zayd laysa bikaatibin zayd qoraa aha maxaa ka soo hor oo naqiidkaygu yahay zaydun kaatibun hamoodin zaydun laysa bikaatibin markaa zayd zayd waxba ma qoro markaa ku idha maxaa ka soo hor kullu insaanin kaatibun kullu insaanin kaatibun eeg kolka waxaa lagu leeyahay haddii juz-iyo saaliba a aada aragtana eeg ihbaat caamayn ihbaato caam eeg caam caam ka soo horjeeda caamka musbatkii waa maxay markaa waa kuliyo muujaba kullu insaanin kaatibun kuliyo muujaba haddana juz-iyo saaliba a balkeenoo juz-iyo mubhama ah waxaan idhi tusaale ahaan insaanu ma laysa bikaatibin insaanu ma qofunbaa laysa bikaatibin aan qoraa ahayn insaanu ma laysa bikaatibin qofunbaana qoraa ahayn oon waxba qoraynin maxaa kasoo horjeedaan odhanayaa insaanu ma laysa bikaatibin markaan idhaa waxaan keenayaa uun kuliye muujabaa maxaan odhan kullu insaanin kaatibun eeg haddaba intaas afartaa qadiyadood bu halkan kaga hadla wa ihbaatu suuratin suuro ihbaadinteed suuradaasi waa juziyo ama shaksiyeah ama maxaan ku idhaahdaa mubhamaah o nafyuhaa iyo anfinteeduba eeg ihbaatu suuratin waa laba suuro mucayin iyo mubhamo o nafyuhaana waa laba suuro mucayin iyo mubhamo afar yantaqidu wuxuu ku burayaa binafyi anfin aw ilihbaati ihbaat alcaameyni labaduba caam ah labaduba waa caam eeg waxaad eegtaa ihbaatu suuratin juziyo shaksiyeah oo muujabo ah maxaa ka soo hor jeeda waa nafyi caam ah waa kuliyohe saalibo kuliye ah baynu odhan jirtay saalibo kuliye ah maxaa ka soo hor jeeda isbaatu suuratin juz-iyo mubhamo ah oo muujabo ah isla saalibo kuliye ah ka soo hor jeeda nafyuhaa buu ku yidhi juz-iyo saaliba ah maxaa ka soo hor jeeda ma nafyi ba mise waa isbaat hadda juz-iyo saaliba ah maxaa ka soo hor jeeda kuliyo muujabo ah maxaa ka soo horjeeda jus-iyo mubhamaa oo saaliba ah kuliye mujaba ah intaasaad haysaa waa bilcagsi cagsigana dee adigu raadsa buu ku yidhi cagsigana cagsigun u eg cagsiga cagsiga u eg kuliye muujaba ah iyo kuliye saaliba ah waxaa ka soo horjeedana kuwanun uga qiyaasa buu ku yidhi kuliye muujaba ah iyo kuliye saaliba ah waxaa ka soo horjeeda halkanun baad uga qiyaasanaysaa oo markaad soo qaadato muujabo kuliya markaad soo qaadato saalibo juziya ka soo horjeedaysa kullu insaanin kaatibun maxaa ka soo horjeeda kullu insaanin kaatibun kullu insaanin kaatibun e kullu insaanin kaatibun muxamedun laysa bikaatibin ama caliyun laysa bikaatibin dee saas oo kale saas oo kale ama bacdu insaanin eg laysa bikaatibin bacdu insaanin laysa bikaatibin saas oo kale ka soo horjeedaysa ad waihbaatu suuratin suurad ihbaadinteed sugideed ow nafyuhaa ama anfinteed yantaqidu wuu burayaa binafyi nafyi ayuu ku buri aw ilihbaati ama ihbaat buu ku buri alcaamayni labadaba caam a wa bilcagsi cagsigana uga qiyaasa uun cagsiguna waa isku burayaaye cagsigana cagsiga uga qiyaasa buu ku yidhi sheekhu wa minhaa waxaa ka tirsan buu yidhi qawaadixda alkasru ka kasriga loo yaqaano ayaa qawaadixda ku jira wa minhaa alkasru fi lasaxi waa qowlka sixada badan kasriga ka loo yaqaan isagaa sheekhu inoo sharxi doono kasriga eh ayaa isna qawaadixda ku jira oo waxyaabaha lagugu dhaliili doono waxa ka mida alkasru mid la yidhaah wa minhaa waxaa ka tirsan alkasru baa ka tirsan qawaadixdii fi lasaxi qowlka sixada badan wa huwa cilada bedhkeed oo la tuuro weeye la ilqeeyo iyo wa naqdu baaqihaa inta soo hadhay oo la burburiyo u fiirso kasri maxaa loo yaqaanaa nin baa daliil wata mustadi la yidhahyo ciluu deliishaday murakaba ah cilo murakaba ah ka soo qaad inuu deliishaday ciladii murakabada ahayduu deliishaday ayaa bacdigeed la ilqeeyey oo la bacdigaasi daliiluma suuba eh, bacdigaa waa la ilqeeyey meeshaba ka saar baa la yidhi bacdigaa waa la ilqeeyey bacdigaa bacdigaa markii la ilqeeyey ee meesha laga saaray ayaa bacdigii soo hadhayna naqdi lagu sameeyey oo bacdigii soo hadhayna waa la naqdiyey waa la burburiyey haddaba bacdigii hore la ilqeeyey ma garanaysaa labaa loo qaybiyaa bacdiga la ilqeeyey maca ibdaalihi kii oo lagu bedeshay wax kale bacdigaabaa hayrkii lagu bedeshay ow ama kii oo lagu bedelanin bacdi baa la ilqeeyey bacdigaa la ilqeeyey laba u qaybsama in wax lagu bedesho iyo inaan waxba lagu bedelin bacdiga soo hadhayna waa la burburiyey kasrigu waa kaa waa cilada murakabada ah oo kale markaan soo qaadano in ciladii laba loo qaybiyo qayb la ilqeeyo iyo qayb la burburiyo kasri baa la yidhahdaa markaa qaybta la ilqeeyey labay u qaybsami inaad wax ku bedelato iyo inaadan waxba ku bedelanin wa minhaa waxaa ka tirsan buu ku fil asaxi qowlka asaxa ee sixada badan wa huwa isaguna ilqaau bacdilcilla cillada bedhkeed oo la ilqeeyo weeye maca ibdaalihi kii oo lagu bedelanayo wax kale ow amase laa aan waxba lagu bedelanaynin wa naqdu baaqihaa iyo inta soo hadhay oo la naqdiyo oo la burburiyo tusaalaha ayay si toosa kuugu muuqan doontaa kamaa yuqaalu waa sida lagu qowlo oo kale fii ihbaati salaati alkhawf salaatulkhawfka marka la sugayo salaatul khawfkii baa la sugayaa malade cilaa la qaadan doonaa markaas waxaa la odhanayaa salaatul khawfka marka la sugayo waxaa la odhan salaatun waa salaad yajibu uu waajibayo qadaa'uhaa qallaynteeda ayaa waajibaya fayajibu haddaba waxa waajibi adaa'uhaa addaheegii ayaa waajibi kalmni sidii amniga marka lagu sugnaa ee dee nabadda lagu jirayba loo gudanayey oo kale waxaynu leenahay halkan waad aragtaa salaatulkhawfkii baa laga hadlay culimu salaaddii salaatulkhawfka la odhan jiray waxaa la yidhi salaatun waa salaad yajibu qadaa'uhaa horta salaatulkhawfku marka la dagaalamayo haddii wakti uu kuu soo galo salaadda la tukanaya waa salaad yajibu qadaa'uhaa in la qaleeyo salaatul khawfka hadii hadii la tukan waayo xilliga la tukan waayo waa waajib salaatul khawf qalaheegu waa waajib saasuu sheekhu ina yiri salaatul khawfka in la qaleeyo waa waajib waxa laga gartay khandaqii ma garanaysa waqtigii khandaqa ay nabi maxamed salaadi ka tagtay sallallahu alayhi wasallam salaatul khawfki khandaqii waa ka tagtay dib ka soo qaleeyo waa kii habaari jiray shaqaluuna ani salah shaqalahumullah ee ama mala allah fi waa oran jiray ilaahay qubuurtooda haka buuxiyad naare salaad bay inaga mashquuliyeen kolka waxaa jira haddii qofku eh, salaatulkhoofkii ay ka tagto in lasoo qaleeya arin waajib ah weeyi maaha arin sahlan maaha kol haddaba haddii qalihii uu waajib yahay eegada qalihii hadduu waajibba noqday dee in addaheeguna waa waajib salaatulkhowfka addaheegu waa waajib oo dad baa qabaa salaatulkhowfku waajibba ma aha hadday cabsi badani jirto oo dagaal aad ku jirto waxba tukan mayside horta iska jeed waxba tukan mayside horta iska jeed oo hawlahan iska dhammee salaada sida loo adkeeyey loo adkeeyey loo adkeeyey loo adkeeyey bay ina tusaysaa bal adigoo dagaalamaya oo cadow aad ishaysiin gaal aad naxaynin aad ishaysiin ayaa lagu leeyay salaadu ina kaa tegi waktigii salaaddaa jooga waa waxa wey waktigii salaada ayaa jooga waa halista ugu badan ma ogtahay waktigii salaadaa jooga waa inaad haddana maxaad ku jirtaa markaa waxaad ku jirtaa maxay waa khoof waa dagaal baad ku jirtaa dee ma aha qiblada qaabil oo tuko oo si jaanisle u tuke salaatulkhoofku way noo imaniyo fiqiga in badan baynu ku arki doonaaye waa kayfa maa amkan adigoo ridaya adigoo cararaya adigoo ayaa dee tukanaysaa waad wadaa uun haddaad doonto waad isku daraysaa un sujuudiya gabashada kolkaa laakin de kaa noqonin gabashee waxa weeye waa inay sujuud kaa tahay ilan hadday gabasho kaa noqoto sujuuddii baa ilaahay dartii baan ahayne oo wax kala noqotaye waad aragtaa culimo waa salaada sida loo adkeeyey bay kutusaysaa haddaba wuxuu yidhi salaatun waa salaad addaheegu inuu waajib yahay buu tusinaya oo qoladaa tidhi salaatulkhoofka addaheegu waajib ma aha ayaa ayaa madhabkooga la burburinaya salaatun waa salaad yajibu waxa waajibi qadaa'uhaa in la qalleeyo sidaa nebigaba calayhi salaatu wasalaam fayajibu haddaba waxa waajibaya adaauha in in adaheegiiyo gudashadeedii kalamni sidii markii aaminka la ahaayo kale salaadii aaminkaba dee haddii ay adaheegu waajib u ahaan jiray hadday kaa tagtana qalaheegu waajib u ahaan jiray ictiraad baa la samaynay haddaba daliilkan ma haysaa hadda aynu keennay daliilkan soo ma haysid ciladaynu laba u qaybini qaybna waynu iska reebi waynu ilqayni qayb baynu odhanaynaa war qaybtan iska daa maxaa kugu kalifay qaybtan iska daa baa lagu odhan qaybta soo hadhayna waa la naqdini haddaba qaybtii mataqaanaa aan iska daa nidhi ayaa laba u qaybsamaysa bal hadda u fiirsada qaybtii aynu ilqaynay ayaa mar wax lagu bedeshaa marna waxba laguma bedesho may fahanteen halkaa salaatu yajibu qadaa'uhaa fayajibu adaa'uhaa kalmni waa daliilkii salaada waajibnimadeeda daliilkii loo keenayey weeyi daliilkani waa daliilkii dee nimanka manaadiqadu ay sheegi jireenoo daliil saxa buu isaga laftiisa ku dulbinaysan yahay daliil saxa buu ku dulbinaysan yahay oo caqliyan baa lagu qancinayaa sharci ahaanna daliil buu haystaa marka waxaa tihi salaatun yajibu qadaa'uha fa adaa'uha kalmn waxaa lagu yidhi war qaydkan salaatun ah maad iska tay iska bedelatid maan bedelanaba oo cibaadatun waa salaatun maan ilqayno oon wax ku bedelano waa qaybtii wax lagu bedelanayay salaatun maxaan ku bedelanaa markaa cibaadatun oo niyo hadaba waa qaybtii la ilqaynayay salaatun baa la ilqaynaya daliilkiibaa qayb ka mid ayaa la tuuraya la ilqaynaya markaasaa wax lagu bedelanaya ereyga salaatun a inaga ilqeeya oo cibaado inoogu bedela maxaa sababay salaadu waa khaas e xajka miyaadan arag xajka sawka la yidhah yajibu adaauhu ka qadaa'ihi xajka in la adihiisu waa waajib sida marka uu kaa tagaba qalihiisu waajib u yahay xajku ma salaad ba mise waa cibaado xaj salaad maxaa mideeya magaca mideeya waa maxay cibaado dee kor u yaro kacoo mas'alada ballaadi si wax badan ay usoo hoos galaan waxaad mood baa ku odhanaya war salaada iska daa sheekh salaada daliilka aad wadataa waa saxe salaada un inaga daayo cibaado ku bedelo yaa ku odhanayo sidan kuu tilmaamaya muctaridkii muctaridku maanta ma nasiixuu kuu yahay ma naasix buu kuu yahay maya war dabin buu ku gelinaya bad buu ku soo gelinaya uu ku soo dabanayaa ereygay uu kuleeyay salaada iska daayo cibaado ku bedelo eeg nasiix naasix buu iskaga kaa dhigay oo xajkiibuuba kuu keenayba xajku waa cibaado ee sawkan adiis iyo qalihiisuba waajiba war cibaado u yara bood buu ku yidhi cumuum ereyga qaado ku bedelo waa salaada iska ilqee ku bedelo buu ku cibaado alla waa runtaabaa tidhi waa sax mar alla markaad sax tidhi qaacidadii maxaad ka dhigatay daliilkii maxaad ka dhigatay cibaadatun yajibu qadaa'uhaa fayajibu adaa'uha kalmni cibaadada qalaheegu uu waajibka yahayba addaheegu waa waajib allah qaacidada qaacide ayuu hadda kuu sameeyey dee qaacidadii markuu kuu sameeyo kuri cibaadatun yajibu qadaa'uha fa yajibu adaa'uha cibaado kastooo qalaheegu waajib yahay addaheeguna waa waajib baa tidhi allah wuxuu kugu naqdinayaa uun gabadha xaaidada ah qalahe salaada inay qallaysaa waa waajibe addaheegu ma waajib ba salaadeedu soo cibaado maaha xaaidada salaadeedu soo cibaado maahayn cibaadada qalaheegu waa maxay salaada inay soo qalaysaa waa maxay salaada inay soo qal in soonka soonkaan doonay salaada ma doonayo cafwan waxaan doonayaa soomul xaaidaan doonaya sawmul xaaida gabadha xaaidada ah soomkeegaan doonaya soo cibaado ma aha inay qalaysaa muxuu ahaa hadaba gabadha xaaidada ah soonka inay soo qalaysaa waa waajib soonkii inay qalayso ayaa waajib ah inay addaheegi inay haddaba soonto ka waran xilligii caadadu ay ka socotay ma waajib ba ah. dee cibaadatun yajibu qadaa'uhaa fa yajibu addaa'uhaa mayna baatil noqonin markii sawmulxaa'id loo eego dee dabinkiibuu usoo galay ilan cibaada buu yidhi isna marka hore salaad buu haystay sax bay u ahayd muctaridkiibaa bedgeliyey in yar buu ka jar yidhi in yaroo kale ku darsuu yidhi markuu run mooday oo intii ku darsaduu daliilkii dhistay oo muctaridkiisa soo rogayo uma yunqadu waxaa lagu burinayaa bisawmi xaaidun buu yidhi gabadha xaaidada soonkeegii qalihiisu waa waajib adihiisuna waaba mamnuuc haddaba waa haddaan salaatuntii markaan iska xadafno salaatuntii markaynu iska xadafno eegada salaatuntii markaan xadafna haddaan cibaado ku bedelano o laa yubdel ama waxbaba lagu bedeli maayo salaada iska xadafo waxbaba ha ku bedelani haddii aan salaada xadafnayna waxba ku bedelan maxaa soo hadhaya falaa yabqaa ma soo hadhayo ilaa yajibu qadaauha yajibu qadaauha qalihaygu waa waajib baa soo hadhaya yajibu qadaauha yajibu qadaauha qalihii waa waajib qalahani waa waajib horta yajibu qadaauha qalahani waa waajib buu sheikhu ina uma yunqadu waxa lagu naqdini oo kan laftiisa lagu naqdin oo lagu burburin bimaa mara kii ina soo maray oo maxay ah yajibu qadaa'uhaa waa qadiyad ma og tahay juziye ah waa juziye muujaba maxay juziye muujaba aynu markii dhawayd nidhaah lagu ha lagu naqdiyo juziyada muujabada ah zaydun kaatibun maxay ha lagu naqdiyo ayaan isku ogeyn ya kuliye saaliba aba haddaba waa bimaa mara kii la soo maray ku naqdi kuliye saaliba meesha keen oo maxay dheh yajibu qadaauha markuu yidhaahdo waa laysa kullu maa yajibu qadaauhu yuaddaa laysa kullu maa yajibu qadaauhu wax kaste oo qalihiisu uu waajib yahay ma aha yuaddaa mid adihiisa la gudanayo waajib laga dhigayo waa bidaliili sawmi xaaid un baad odhan bidaliili sawmi xaaid wax kastaoo qalihiisu uu waajib yahay adihiisu waajib ma aha adihiisu waajib ma aha dee qaacidadii mayna burin haddaba qaacidadii hore ayaa burtay waad haysaa wuxuu i sheekhu kioo taa ka hadlaya wa minhaa qawaadixda waxaa ka tirsan alkasru kasriga fi lasaxi sida asaxa ah wa huwa kasrigu ilqaau bacd alcila cillada barhkeed oo la ilqeeyo weeyi maca ibdaalihi kioo lagu bedelayo in yar oo kale ow ama aan waxbaba lagu bedelaynin wa naqdu baaqihaa iyo baaqigiioo la naqdiyo oo haddii kuliye juziye aad tahay dee kuliye eh, juziye muujaba hadday tahay dee kuliye ku naqdinaysid kamaa yuqaalu sida la yidhaahdo fii ihbaati salaati alkhawf salaatu lkhawfka marka la ihbaadinayo salaatu waa salaad yejibu uu waajibayo qadaa'uhaa qalaynteedu oo fa yejibu waxa waajibaya adaa'uhaa addaheegii kalamni sidii amniga marka lagu jiray oo kale fa yuctaradu waxaa lagu bushiyi falyubdel ha la bedelo بالعباده عبادها اللي بدل قاتو صلاه لغا بدل قاتو ثم ينقض waxa lagu sii naqdin bisawm alhaa'id gabadha haa'idada asoonkeegi aw la yubdalu ama la bedel qaadan maayo oo falaa yabqa marka ma soo harayo illa yajibu qadaa'uha yajibu qadaa'uha mooye wax kale ma soo harayo intii kale waa laga tagay thumma yunqad wa la naqdin bima ki marra in maray oo kulliya saliba ayaa lagu naqlinaya oo laysa kullu ma yajibu qadaa'uhu yu'adda wa bidalil sawm alhaa'id ba'd hadhihi ومنها وحكا ترسن هل كأيو إنوغو شوغي دونا عشر كيني بإذن الله تعالى ومنها عدم العكس هل كأيو إنوغو شوغي والله سبحانه تعالى على وعلم